fi suurati yunus ilaahay waxa uu yidhi falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya wamatacnaahum ilaa xiin fii suurati yunus aayadda waxa weeye sagaashan iyo sideed ayaa ilaahay ku keenay aayadda macnaheeduna waxa weeye macnaha haddii la heli lahaa qaryo ama magaalo ama dad qaryadu waa magaalada dadka degan ayaa laga hadlayaa haddii la heli lahaa dad dhan oo beel dhan oo sidii ay sameeyeen qowmu yuunus oo kale sameeya markay cadaabtii arkeen ayaa ilaahay ciqaabtii ka dulqaaday markay toobad keeneen oo ilaahay u tadaruceen oo ilaahay usoo noqdeen ayaa ilaahay cadaabtii ka dulqaaday haddii marka la heli lahaa ummadihii la halaagay saas oo kale hadday samayn lahaayeen ilaahay waa ka dulqaadi lahaa marka ilaahay waxa uu yidhi ilaa qowma yunusa laakiin reer qowmu yunus iyaga waa laga dulqaaday cadaabkii aayadaha ayaana markaynu dib ka sharaxno qodoba qodobo qodobo usoo qaadanno iyo aqwaasha culummada ayaynu ogaanaynaa habkay sameeyeen ilaahay marka wuxuu yidhi lama aamanuu kashafnaa canhum markay rumeeyeen oo iimaan saxiixa la yimaadeen ayaan ka dulqaadnay ciqaabtii markaa iyo dhibaatadii lama aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizy cadaabkii xumaa oo hoojinayey oo iyaga xumaynayey ayaan ka dulqaadnay fi lxayaati addunyaa adduunyadan waxa weeye dhibaatadii ku dhici lahayd wamatacnaahum ilaa xiin ay ilaa waqtin haddana ilaahay waa usii barwaaqeeyey waa loo sii raaxeeyey ilaa waqti ayay maaragtay nicmo iyo waxay ku jireen nabadgelyo wa qaala allahu tacala ilahay waxa uu yidhi fi suurati alambiya wdannuuni id dahaba mugaadiban fadana an lan naqdira calayhi fanaada fi ظulumaat an laa ilaha ila anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin faاstajabna lahu wanajaynaahu min algami wakadalika nunji lmu'miniin fi suurati alambiya ayuuna ilaahay ku keenay aayadaha labada aayadood ilaahay marka waxa uu leeyahay nebigaa laleeyahay xuf nabiyullahi yunus markii uu wada nuuni id dahaba muqaadiman nabiyullahi yunus ayaa laga wadaa markuu ka tegey qoomkiisii isagoo caraysan oo ilaahay dartii u carooday oo u maleeyay markaa inuu maaragtay fakan karo oo waxa weeye aan maaragtay dareemin qadarta rabbi inuu maaragtay ilaahay xabsin karo ama qaban karo oo waxa weeye markaa ka dhaqaaqay wixii loo diray iyo qoomkii loo diray dacwadii ayuu intuu ka tegoo ka carooday ayuu ka dhaqaaqa waa inoo imaan doontaa habku uga tegey iyo sababtu waxay ahaydna markii marka ilaahay uu xabsiyey oo waxa weeye kalluunkii maaragtay xuut inta loo soo diray kalluun weyn uu liqay oo badda salkeeda la tegeyna ayuu markaa dulumaad maaragtay mugdi iyo waxa weye isagoo calooshii kalluunka ku jira badda ku sii jira hameen ay tahay ayuu ilaahay u dhawaaqay uu yidhi subxaanaka ayuu dhawaaqo wuxuu yidhi laa ilaaha illaa anta ilaahay oo adiga mooye ilaah kale ma jiro ilaahay buu usoo noqday cid kale uma yeeran cid kalena ma baryin awliye ma baryin cid uu dhawaaqdo kale ma jirto rabbigii subxaana qaadirka ayuu u dhawaaqay laa ilaaha illaa anta adiga mooye ilaah kale ma jira buu yidhi subxaanaka xumaan oo dhan baad ka nasahan tahay inii kuntu min adaalimiin khaladkiisiina wuu uu qiray oo waa toobad keen wey qofku waxaa la rabaa markuu toobad keenayo asmaada ilaahay oo wan wanaagsan inuu horta ilaahay hufo oo ilaahay uu xuso oo ilaahay wanaagiisa uu sheego kabacdi khaladkiisa uu sheego inuu khaldan yahay oo uu toobad keeno kabacdi ilaahay baryo markaa dhibaatada ilaahay iga fayd uu yihaahdo ilaahay waxa uu yidhi marka faistajabnaa lahu waan ajiibnay wanajaynaahu min algami gamigii waa dhibaatadii iyo murugadii iyo mashaakilkii hayeena waan ka dulqaadnay wa kadalika nunji lmu'miniin sidaas ayaanu u badbaadinaa mu'miniinta oo dhan ay haddii ay ilaahay usoo noqdaan qofkii liman taaba wa anaaba ila allah qofkii ilaahay usoo noqda oo ilaahay barya oo khaladkiisa qira ilaahay wuxuu ballan qaaday arrintaana inay yuunus keliya ku gaar ahayn ee uu saa ilaahay u badbaadinayo qof walba oo mu'mina haddana sidoo kale fi suurati wasacfaat ilaahay waxa uu ku yidhi wa ina yunusa la min almursaliin nabiyullaahi yunus ayaa la sheegay halkaan ilaahay wuxuu yidhi min almursaliin ayuu ka mid ahaa oo rasuul ayuu ahaa nebina ah oo waxa weeye nebinimo keliya maahe rasuulna waa ahaa leanna adda ka hor baynu sheegnay rasuulka iyo nebinimadu waa kala laba derajo wey nebiyada qaar baa waxay yihiin nebiye keliya oo loo waxyoodo aan la amrin inuu maaragtay dadka dacwada ugu yeero jihaad galo dagaalamo oo waxa weye aan la amrin oo rasuul laga dhigin laakiin rasuul waa qof la diray wey marka kullu rasuuli nebiy rasuul kasta rasuulna waa yahay nebina waa yahay walaysa kullu nebiyin rasuula nebi kastana laakiin ma aha macnaheeda haddii la yidhahdo qofkaasi nebi buu ahaa khasab inuu rasuulna noqdo ma aha ee waxa weeye rasuulnimada ayaa saraysa waa nebinimo iyo rasuulnimo la isku daray ayaa la yidhaha rususha oo rasuulkaa darajo sareeya id abaqa ila alfulki almashxuun markii uu ku cararay sheeg baa la yidhi waqtigii uu ku cararay abaqu waxa weeye waa qofku markuu fakado oo cararo markii uu ku cararay ila alfulki almashxuun maaragtay doon ama markab badda marayey oo waxa weeye wuxuu raacay maaragtay dadka buuxaan fasaahama fakana min almudxadiin waxa weye markay doontii marka badii ay maraysay ilaahay waa xabsiyey doontii waa dhaqaaqi weyde dhaqan baa jiray marka markaa haddii ay doontu socon weydo ama waxa weeye ay badii ku dhex socon weydo waxay yidhaahdaan markaa qof baa waxa weeye ku dhex jira oo waxa weye ama soo fakaday ama waxa weye khalad ku jira ee waxa weye aynu qori tuuranno oo saanyoonno oo waxa weye saamiga inta la sameeyo qofkii qorigaasi ku dhaco badda ha lagu tuuro dadkan laftigeeda haddana waa la isticmaalaa oo waxa weeye markii doonyuhu ay hirku ku dhaco ama waxa weeye dabayluhu ku dhacaan alaabta waa la daadiyaa si doontu u fududaato oo dadku u badbaadaan oo waxa weeye culayska waa laga kala yareeya doontii baa marka waa la qori tuurta nabiyullaahi yuunus bay ku dhacday waxa weeye hadhow bayna inoo imaanaysaa qodob dhan baynu ku ku faahfaahin doonaa habka loo qori tuurtay iyo habkii ugu dhacday calaa kulli xaal saddex jeer markay ku dhacday ayaa badi lagu tuuray faltaqamahu lxuutu wa huwa muliim waxaa liqay markaa oo waxa weeye afka u dhigtay xuut waa malay weyn weeye ama kalluun ka hadba utaqaanid oo waxa weeye markaa ilaahay badda uga soo diray ayaa liqay ilaahay wuxuu yidhi falowlaa annahu kaana min almusabixiin qowlkaana waxa weeye falowlaa annahu kaana min almusabbixiin laba macno ayay culimmadu leeyihiin dibbuuna inooga imaanayaa ma horay baa laga wadaa oo macnaha hadduunan markiisii hore ahaan lahayn min almusabbixiin hadduu markiisii hore wanaag iyo cibaado iyo salaad iyo wanaag uuna samayn jirin dhibaatadaa maanta lagama badbaadiyeen mise waxaa laga wadaa markii uu ku dhawaaqay laa ilaaha illaa anta subxaanaka in kuntu min alaalimiin tasbiixda ma taasaa laga wadaa dib bay inooga imaanaysaa culummadu sida ay ugu kala kaceen iyo aqwaasha ay ka yidhaahdeen wuxuu marka ilaahay yidhi lalabita fii badnihi ilaa yowmi yubcathuun ee ilaahay hadduunan u gargaarin oo uunan isagu tasbiixsan oo uuna toobad keenin meesha ayuu ku jiri lahaa oo qabrigiisa ahaan lahay kalluunkaa calooshiisa ayuu ku jiri lahaa ilaa iyo waxa weeye laga soo saaro dadka oo qiyaamo la yimaado subxaana allah waa arrin aad iyo aad u cajiibowd ilaahay waxau yidhi marka fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim laakiin ilaahay baa badbaadiyey oo kalluunkii waa laga soo saaray ilaahay wuxuu yidhi fanabadnaahu waxaanu ku tuurnay bilcaraa'i ay dhul bannaan caraagu waa meesha bannaan oo aan geedaha lahayn ayaanu maaragtay ku tuurnay wa huwa saqiim isaga oo xanuunsan leannahu qof ba halliqay oo waxa weeye dee hadduuba cuninba ma uu cunin laakiin calooshuu geeyey oo ilaahiygu subxaana qaadirka wax walba waa awoodaa laakiin waa khatar wey qofkii waa baaba'aya dhibaataa ku dhacaysa dib bayna inooga imaan doontaa waxaa laga wado oo waxay culimmadu ay ku fasireen saqiimka wa ambatnaa calayhi shajaratan min yaqatin yaqdiinkaa marka ilaahay wuxuu yidhi wa ambatnaa calayhi meeshii caraaga ahayd oo cidlada ahayd oo aan geedaha lahayn oo dhul bannaan ahayd ayaa ilaahay geed uga soo saaray si uu u harsado oo u maaragtay u maaragtay uga helo hoos iyo wanaag iyo maaragtay ilaahay uu ku badbaadiyo geedkaa marka yaqdiinkaa culummada waxa weeye soomaalidu asalkeeda culamada qaar waxay leeyihin kelimadaani geedkaani carabi ma ahayne waxa weeye yaqdiinkaasi waa luuqad kale laakin waxa weye waa geed culummadu kale waxay ku fasireen badankooda geedkan la yihahdo dubbaaga oo ama qarciga la yidhaahdo oo waxa weeye miro fiicfiican buu leeyahay waa geedkan maaragtay eh, xoogaa qajaarka iyo ka weyn ininuu wuxuu leeyahay eh, dumarku carruurta iyay maaragtay ugu ugu jarjaraan cuntada oo waxaale wuxuu leeyahay maaragtay miro aada u fiican marka qaar baa soomaalida waxay idhahdaan bocorka iyo ku macnaya lakin bocorka maaha waa ka duwan yahay oo waxa weeye waa geed ka duwan wey wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin ow yaziiduun ilaahay wuxuu yidhi waxaanu u dirnay boqol kun dad gaaraya ama kaba badanba kasii badan iyo ziyaado ayaanu u dirnay ay waa qoomkiisii fa aamanuu way rumeeyeen famatacnaahum ilaa xiin markay rumeeyeen ayaan ma aragtay u raaxaynay ilaa wakti laga gaaro fi suurati wasaafaat aayadda kale sidoo kale ilahay fi suurati alqalm nuun walqalm ayuu ilahay waxa uu ku yidhi fasbir lixukmi rabbika nebi maxamed isagoo la hadlaya sabir baa la yidhi oo xukumka ilaahay u sabir walaa takun ha noqonin ka saaxibi alxuut ay macnaha sidii nabiyullahi yuunus oo kale oo waxa weeye uu ka tegey qoomkiisii oo kale ha noqone dhibaatada ay kugu samaynayaan qoomkaaga u sabir id naada wa huwa makduum lowlaa an tadaarakahu nicmatu min rabbihi lanubida bilcaraa'i wa huwa madamuum halkaana ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey markii uu cararay oo ilaahay xabsiyey ilaahay wuxuu yidhi haddii aan nicmada ilaahay aynan haleelin oo ilaahay u naxariisan banaankaa lagu tuuri lahaa isaga oo dulaysan oo waxa weeye mid la duleeyey ah madmuum oo waxa weeye qof maaragtay dee aan ilaahay unaxariisan faijtabaahu rabbuhu fajcalahu min asaalixiin laakiin ilaahay baa doortay oo dadka saalixiintaa ka mid dhigay oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa baa nebina ka dhigay rasuulna ka dhigay oo wuxuu ka mid yahay dadka ilaahay uu doortay wey haddaba marka aayadahaas ijmaalan dulmaridooda intaas ayaa ilaahay kaga hadlay fi suurat maaragtay qisati yunus afartaas suuradood baa ilaahay kusoo qaaday oo kitaabka qur-aanka ah laga helayaa marka waxaynu usoo gudbaynaa qisadiisa oo tafsiilsan oo qodob qodoba iyo habkii ay ahayd qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa towbatullah towbaddii ilaahay uu ka toobad aqbalay calaa qowmi yuunus nabiyullaahi yuunus qoomkiisii oo toobad keenay oo markii ay maaragtay cadaabtii iyo ciqaabtii arkeen toobad keenay oo ilaahay ka toobad aqbalay qaala alxaafid ibn xajar waxau yihi raximah llah fi fatxilbaariga waqad rawaa qisatuhu ay macnaha qisatu yunus asuddiyu fi tafsirihi biasaniidihi can ibni mascuud radi allahu canh wagayru cabdullahi ibni mascuud buu ka warinayaa buu yihi imaamu suddi iyo keyrkiisuba saxaabadii oo maaragtay rag kalaba ayuu ka warinayaa oo waxa uu leeyahay saxaabada waxay yidhaahdeen ana allaha bacatha yunusa ilaa ahli naynuwa ilaahay waxa uu diray nabiyullaahi yunus nimankii deganaa naynuwa naynuwa waa dhulka ciraaq weyn waa magaalo ku taalla ciraaq haddana waa dhulka loo yaqaano min ardi mawsil ama mawsil fakadabuuh way beeniyeen marka waa dhulka ciraaq oo waxa weye markii hore waxaa la oran jiray baa la naynuwa oo magaalo weyn bay ahayd oo xilligaas ahayd kabacdina markii dambe ayaa ardu mawsi loo bixiyey oo areas oo dhan baa loo yaqaanaa waa ardu ciraaq wey hadda dhulka ciraaq loo yaqaan ayay ku taallaa waxay waxay yidhahdeen marka culummadu saxaabadii way beeniyeen oo waxa wey fakadabuuhu waa beeniyeen fawacadahum wuxuu u ballanqaaday qaaday binuzuuli alcadaabi fii waqti mucayin mucayan wuxuu u ballan inuu ciqaab ku soo dhacayso riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin saddex beri kabacdi ayaa cadaab idii imaanayaa buu yidhi wuuna ka baxay isagoo u caraysan muqaadiban lahum saddex beri kabacdi cadaab baa ilaahay idii keenaya oo la idaabiinaya haddaba marka halkaa weeye meesha uu maaragtay arrinta dhibaatadu ka timid leanna waxaa la rabaa nebiyadu wixii ilaahay amro inay waxa weeye ay eh, ayay maaragtay waxyi ilaahay wixii aan ahayn oo iyagu ijtihaadkooda ilaahayga subxaana qaadirka ama waa u daayaa oo waa ka yeelaa ama waxa weeye waa waa laga diidaa oo waxa weeye ijtihaadkaasi waxa weye khalad buu noqda marka sidaa daraaddeed nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii maka iyo lagu dhibayey wax walba wuxuu odhan jiray layma amrin inaan dagaal galo layma amrin macnaha waa inuu ku socdaa nebiga nebi kasta iyo rasuul kasta sidii ilaahay u amray oo waxa weeye tilaabo kasta markuu qaadayo waa inay noqotaa waxyi min allah marka nabiyullahi yuunus calayhi salaam caradii uu carooday ayaa waxay ka keentay inuu yidhaahdo waa layda cadaabayaa iyada oo aan weli ilaahay amrin falamaa ra'ow maaragtay aathaara alcadaab cadaabkii markay marka arkeen marka ilaahay markii hore waa ka aqbay nabiyullahi yuunus cadaabkii way arkeen bale oo cadaabkii baa la dul keenay mar alla markay cadaabkii arkeen isagiina uu ka tegey oo waxa weeye ilaahay uu xaggaa ku xabsiyey oo waxa weeye xuuskii uu liqay iyagiina ay arkeen cadaabtii ayay toobad keeneen oo intay baqeen oo gacmaha hoorsadeen ayay ilaahay baryeen ilaahay markay baryeen marka ayaa ilaahay u naxariistay oo cadaabkii ka dulqaaday markay toobad keeneen ayaa ilaahay cadaabkii ka dulqaaday nebiyullaahi yuunus marka doontii buu fulay waa tegey isagu markaasaa waxa weeye way qori tuurteen markay doontii socon weyday oo waxa weye ay hirkii farakiba rakiba safinatan falajajat waxa weye macnaha way gariiday oo doontii waa socon weyday oo waxa weye doontii inay harqato ayay ku dhowaatay way qori tuurteen marka saddex jeer bay waxay ku dhacday marka nabiyullahi yunus in isaga la tuuro waa la tuuray faltaqamahu alxuut waxaa liqay markaa maaragtay kalluunkii weynaa ayaa liqay markaa sidoo kale ibn abi xaakim wuxuu werinaya cabdullahi ibn mascuud ka werinaya naxwahu waxaana ku jiray wa asbaxa yunusu subaxdii saddexaad ayuu waa beriistay magaaladii buu eegay ma uu arag marka wax adaaboo ku dhacay wa kaana fii shariicatihim shariicadoodana waxaa ka mid ahayd oo waktigaas eh, ninkii xaakimka meesha ka jiray waxau ahaa qofkii been sheega waa la duli jiray wuu ka tegey marka isagoo u caraysan markuu arkay cadaabkii inuuna ku dhicin buu isiri kuwii kuu gaaloobay oo maanta haddana ku yidhaahda been baa sheegtay waaba ku dilayaane ilaahay derti kuwaan uga tag doontii buu marka fuulay doontii baa markaa la harqan gaadhay oo waxa weeye la dhaqaaqooda oo baddii in dadkii o dhan halaagsamaan way qori tuurteen marka marka waxaa ka mid ahayd arrinta xadiidka asarkaa waxaa ku jiray inuu yidhi nabiyullaahi yuunus laftigiisu waxaa doonta saaran waxa weeye nin fakada oo waxa weeye maaragtay soo fakaday oo ilaahay ka soo fakaday oo doontu socon mayso ilaa aad tuurtaan markaasay waxay yidhahdeen kuma tuurayno nebiga ilaahayow kabacdi adu markii la qori tuurtay ayaa doontii markaasi loo badbaadiyo ayaa isagii marka baddi lagu tuuray markii baddi lagu tuuray ayaa waxa ilaahay usoo diray kalluunkaa weyn afku u dhigtay wuu liqay markaasuu badda la quusay markii uu la tegey marka moolka badda oo waxa weye salka la tegey oo badihii uu la dhex dawaafay ayuu wuxuu maqlay tasbiix marka tasbiix buu maqlay markaasuu waxa weye isagiina tasbiixsaday oo yidhi laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin marka aahaartaa waxaa werinaya imaamu sudi iyo wa saxaxahu maaragtay xaafid ibn xajar fi fatxilbaariga majalada lixaad shan boqol iyo konton ayuu ku saxiixiyey sidoo kale wuxuu leeyahay ibnu kasiir llah wuxuu leeyahay ahlu tafsiirku waxay yidhaahdeen nebiyullaahi yuunus ayaa ilaahay u diray ilaa ahli naynuwa meeshaa waxa weye waddanka meesha magaaladaa loo oran jiray naynuwa oo waxa weye ardu ciraaqa haddana loo yaqaano min ardi lmawsil ayaa ilaahay u diray diintiibuu ugu yeeray waa beeniyeen marka waa ku gaaloobeen canaad bay sameeyeen markii waktigii dheeraaday oo dhibaatadii badatay ayuu isaga tegey isagoo u caraysan wuxuuna yidhi cadaab ilaahay ayaadi ku dhici doontay saddex beri ka bacdi sidaa waxaa laga warinayaa buu yidhi ibnu katiir cabdullahi ibnu mascuud imaamu mujaahid saciid ibnu jubayr qataata wa kayru waaxidin min asalafi walkhalaq marka saasay culimmadu u badan yihiin in nabiyullaahi yuunus qoomkaa markii loo diray oo ay ku gaaloobeen uu u ballan qaaday in ciqaabi ku imaanayso oo cadaabtii ilaahay suga buu yidhi isagana tegey markaa oo waxa weye uu ka dhaqaaqay ayay culummadu u badan yihiin markuu ka baxay marka oo waxa weye uu doontii fuulay oo ay arkeen markuu isagii ka tegey ay arkeenna inuu cadaabkii soo dul istaagay oo aataartii cadaabka ay arkeen ayaa ilaahay waxau quluubtoodii ku riday qadafa allahu fii quluubihim altawbata walinaaba inay toobad keenaan oo waxa weye ilaahay usoo noqdaan ayaa qalbigooda ilaahay ku ridi wayna ka xumaadeen dhibaatadii ay sameeyeen iyo nebigii ay ku gaaloobeen waxay leeyihin marka saxaabadu iyo iyo mufasiriintu dhar waxay xirteen aad maaragtay khuduuc uga muuqdo oo waxa weye aan qurux badnayn oo madmadow markaasay waxa weye ilaahay u toobad keeneen oo waxa weye xataa wuxuu soo guurinaya ibnu kathiir inay kala kaxeeyeen maaragtay xoolihii ilmihii yareerka ahaa iyo hooyooyinkood inay kala kaxeeyeen carruurtii iyo hooyooyinkood kala kaxeeyeen qof walba la yidhi maanta ilaahay bari oo gacmaha u hoorso markaasay codkoodii kor u qaadeen oo ilaahay baryeen oo tadaruceen markaa markay noocaas sameeyeen marka ayaa ilaahay u naxariistay markii dumarkii carruurtii kulli waxa weeye ay ilaahay baryeen dadkii masaakiinta ah ayaa ilaahay u naxariistay halkaa marka waxaad arkaysaa waa tuu ilaahay aayadda qur-aanka lahaa falowlaa kaanat qaryatun aamanat fa nafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunus ay macnaha waxa weeye hallaa wujidat haddii la heli lahaa sidii qowmu yuunus oo kale qoom markay cadaabtii dhibaatadii iyo halaagii u yimaado toobad keena ilahay waa u naxariisan lahaa laakiin lama helin waatuu ilaahay aayad kale ku lahaa maaragtay fii suurati saba wmaa arsalnaa fii qaryati min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun olfir ilaahay waxa uu yidhi qoom kasta oo rasuul loo diray magaalo kasta wamaa arsalnaa fii qaryati min nadiirin macnaha qaryo walba oo loo diray rasuul waxa ay yidhaahdeen dadkii kibirka badnaa mutrafka waxa la dadka madaxda iyo kibirka iyo waxa weye dadka hogaaminaya oo isla weyn oo gaaloobaya asxaabu lmala waxay idhahdeen inna bima ursiltum bihi kaafiruun wax alla wixii laydinla soo diray ay ku gaaloowey nooca marka markay sameeyeen aayadda marka waxay kutusaysaa inaynan maaragtay eh, haddii la heli lahaa dadka ay saa samayn lahaayeen oo ilaahay u toobad keeni lahaayeen sidii qowma yunus oo kale leanna ilahay wuxuu yidhi ilaa qowma yunusa intaasaa laga soo reebay wax alla wixii ummado la halaagay ilaa iyo nabiyullaahi nuux laga soo bilaabo ilaa iyo waxa weeye laga soo gaaray maaragtay ummadihii la halaagay oo dhan ilaa ummadda nebi maxamed laga soo gaaray wixii ka horreeyey oo dhan qowmu yuunus mooye intoodii kale markay cadaabtii arkeen iyo dhibaatadii ma ayna rumaynin waa kusii adkaysteen waxoodii markaasaa la halaagay laakiin ilaa qowma yuunus nabiyullaahi yuunus qowmkiisii iyagu ilaahay bay rumeeyeen lama aamanuu kashafnaa canhum cadaab alkizyi fi lxayaati addunya wamatacnaahum ilaa xiin ilaahay waxa uu yidhi iyagu way rumeeyeen ay macnaha aamanuu bikaamilihim kulligood waa rumeeyeen hal qof kama harin wata ilaahay leeyahay fa faaamanuu famatacnaahum ilaa xiin marka way rumeeyeen say u dhammaayeen nabiyullahi yunus qoomkiisii ilaahay bay u toobad keeneen waxa weeye ay horsadeen ilaahay ba baryeen cid kalena ma ay baryin meel kale lama ay aadin baryadii rabbiga subxaana qaadi kaabay baryeen qodobka labaad aan usoo gudbayna waxaa weeye qodobka saddexaad iimaankan ay rumeeyeen qowmu yunus oo ka dulqaaday cadaabtii looga dulqaaday hal yanfacahum fi laakhira iimaankaasi aakhirana ma anfacaya oo jannay gelayaan oo cadaab ma arkayaan miya mise waxa weeye adduunka keliya laga dulqaadaye aakhira waxa weeye ciqaab baa u dambaysa leanna waa iyagii nebiga beeniyey arrintaasi culummadu waa isku khilaafeen qaala ibnu katiir wuxuu leeyahy raximahullah culummadu waxay isku khilaafeen waiktalafa almufasiruuna hal yanfacuhum hada aliimaanu fi daari alaakhira fayunqidhum min alcadaabi alukhrawiy kama anqadahu min cadaabi addunyawiy waxa uu leeyahay ibnu katiir raximahullah culummadu waxay isku khilaafeen iimaankan ay rumeeyeen oo cadaabkii adduunka lagaga dulqaaday aakhirana ma anfacaya oo cadaabka aakhirana ka badbaadinaya sidii uuga badbaadiya cadaabkii adduunka qowlka daahirkaa ah waxa weeye sida saxiixa nacam weeye oo waa anfacaya leanno ilaahay baa waxa uu yidhi lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhisyi lamaa aamanuu mar haddii ay rumeeyeen oo iimaan la yimaadeen sida daahirkaa waxa weeye qofku haddii uu iimaan la yimaado alislaamu yajubu maa qablahu buu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam ama atawbatu tajubu maa qablaha towbadda iyo islaamnimadu waxay baabi'iyaan wixii ka horreeyey aayad kale waatuu ilahay ku lahaa famatacna fa aamanuu way rumeeyeen famatacnaahum ilaa xiin waa loo raaxeeyey haddana haddaba raaxadaa loo raaxeeyey wanaaggaa ilaahay siiye adduunka aakhirana waa dad mu'miniina weeye qofkii ku dhintay iimaankiisii marka qodobkaa khulaasadiisu waxa weeye qofkii reer qowmu yunus ka mid ahaa oo iimaan la yimid oo iimaannimadiisii ku dhintay toobad keenayna oo iimaannimadaa ku dhintay oo muslimnimadaa iyo nabiyullaahi yuunus markii uu rimeeyey saa ku dhintay aakhirana waxa weeye waa qof mu'mina ilaahay jannadiisuuna gelayaa cadaabna waxa weeye haddii uuna dembi kale ku gelin gaalnimo ku geli mayo cadaab leannao gaalnimadii wuu ka soo noqday oo ilaahay buu rumeeyey wey qodobka afraad wuxuu keenayaa aynu oranaynaa cadadu qowmi yuunus meeqay dhammaayeen qoomkii yuunus loo diray ibnu kasiir wuxuu yihi raximahullah waqad kaanuu mi'ata alfin laa maxaala horta boqol kun inay ahaayeen shaki kuma jiro laakiin waxaa la isku khilaafay ziyaadada wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin ow yaziiduun qowlkaasaa laisku khilaafay marka culamada qaar waxay yidhahdeen sida makxuul e, iyo casharatu aalaaf ayaa wehelisay oo boqol kun iyo toban kun bay ahaayeen e, imaamu tirmidi waxa uu werinayaa iyo ibnu jariir iyo ibnu abi xaatim iyo xadiis daciifa oo waxa weeye laga werinaya can ubay ibna kacab inuu yihi nebigaa la weydiiyey oo nebigaan weydiiyey sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam can qowlihi tacaala nebiga ayaan weydiiyey qowluhu tacaala wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin ow yaziiduun markaasuu nebigu wuxuu yidhi ilaahay aayadda qur-aanka wuxuu ku leeyahay wa arsalnaahu ay nabiyullaahi yuunus waxaanu u dirnay boqol kun dad gaaraya boqol kun ow yaziiduun iyo ziyaadado ama ka hoosii badanba marka xadiidkaa daciifka ah wuxuu leeyahay labaatan kun ayaa wehelisay ayuu yidhi nebigu xadiidkaa marka imaamu tirmidi wuxuu yidhi waa qariib ay daciif wa dacafahu shaykh alalbani raxmat ullahi caleyh fi sunan tirmidi saddex kun iyo laba boqol labaatan iyo sagaal xadiisku marka waa xadiis daciifa waxba laga qaadan mayo hadduu saxiix noqon lahaa ziyaadada khilaaf kama yimaadeen oo waxaynu odhan lahayeen boqol iyo labaatan kun bay ahaayeen qaala cabdullahi ibni cabbaas waxa uu leeyahay isaguna waxa wehelisay soddon kun riwaayad kale wuxuu leeyahay dhowr iyo soddon riwaayad kale wuxuu leeyahay afartan saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahay ilaa toddobaatan kun baa wehelisay sida sawaabtaa waxa weeye oo saxiixa oo waxa weeye daahirka aayadda laga qaadanayo ilaahay waxau inoo sheegay aqwaashaas oo dhan horta wax deliila uma hayno qowlka daahirka marka aayaddu waxa uu keenaya ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay u diray boqol kun iyo ziyaado ziyaadadaa cadadkeedii lama hayo ilaahay baa garanaya intay ahayd deliil saxiixa kuma soo aroorin kitaabka iyo sunnaha midna looma hayo walcilmu cinda allah ilaah baa garanayo wax caqiide ah iyo wax maanta axkaamo inooga xiranna ma jiraan cadadkoodii marka waxaynu ku soo qaadanaynaa inay boqol kun ka badnaayeen laakiin inta ay ka badnaayeen boqol kun allah baa garanay qodobka shanaad aan usoo gudbayna waxaa weeye yunus calayhi salaam fii batni alxuut nabiyullaahi yunus calayhi salaam oo ku jira uurkii maaragtay calooshii kalluunka ama malayga hadba si aad u taqaanid leanno dadka qaarna malay bay yihahdaan qaarna kalluun waana isku mid wey qaala allahu tacala ilah waxa uu yidhi wa ina yunusa la min almursaliin id abaqa ila alfulki almashxuun fasaahama fakana min almudxadiin faltaqamahu alxuutu wa huwa muliim fii suurati wasaafaat ayuu ilaahay ku keena aayadaha nabiyullaahi yuunus inuu rususha ka mid yahay baa ilaahay inoo caddeeyey markii uu fakaday oo doonta ku fakadayna markii la qori tuurtay in la tuuray kabacdina uu kalluunkii liqay qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu leeyahay ibnu kathiir markii ay ku dhacday qurcadii oo waxa weeye la qori tuurtay oo baddi lagu tuuray ulqiya fi lbaxri baddaa lagu riday wa bacata allah xuutan cadiiman min albaxri ilaahay wuxuu u soo diray kalluun aad u weyn oo badda laga soo diray faltaqamahu afku u dhigtay markaa oo waxa weye iltiqaamku waxa waxaad afka gelisid wey wa amarahu allahu ilaahay wuxuu amray anlaa ya'kula lahu laxman walaa yahshima lahu cadman inuuna hilibkiisa cunin baa la amray lafna ha ka jabin baa la yidhi hilibkiisana ha cunin oo waxa weeye cunto kuma ahee caloosha ungeli halkaa ku xabsi markaa ilaahayna wax walba waa awooda in allaha calaa kulli shayin qadiir marka dee wax lala yaababa hadda maaha oo haddeer waxaa dhacda baalahan waa waad aragteen iyo xaaska iyo markuu badda ama webiyaasha waxa intuu afka udhigtuu liqaa dam isagoo ka siiyey baad arkaysaa oo aan calalin ba afka inta u dhigtay liqay markaa marka waxa weye ilaahga subxaana qaadirkaa ah, baddaan waxa ku jira ilaah baa garanaya intuu la ilaah baa garanaya kalluunkaa nooca uu ahaana rabbi baa garanaya laakiin wuxuu ahaa xuut kalunun buu ahaa waxay culummadu marka isku khilaafeen waxau yidhi marka ibnu kathiir wuu liqay badduu la galay marka waxaa la isku khilaafay marka muddadii intee bay dhammayd inta uu calooshiisa ku jiray meeqay dhammayd waxa ay qaar leeyihiin maaragtay imaamu shacbi iyo laga warinayo waxa uu liqay subaxdii galabtiina waa soo tufay qaarna waxay leeyihin sida kataata iyo saddex beri buu ku jiray qaar waxay leeyihiin toddoba beri toddobadaa beri marka dadka yidhi ama saddexda beri yidhi waxaa u markhaanti kacaya gabay uu leeyahay maaragtay eh, umayat bn abi salt marka gabayadii carabta oo hore waa la deliishadaa oo waxa weye dadku been ma aqoonin oo waxyaalihii ay aaminsanaayeenoo eh, saxiixa iyo waxyaalaha laga soo qaadqaataa marka wuxuu leeyahay gabaygaa waa raggii shucarada ahaa oo aad iyo aad khatartawaabuu ah ka mid ahaa waa tuu nebigu maaratay lahaa wuxuu ku sigtay inuu maaratay islaamo gabayo cajiibuu leeyahay oo weliba khatara ah oo aad iyo aad maaratay xataa aada la yaabaysid wuxuu leeyahay ilaahay markuu ammaanayo wa anta bifadlin minka najayta yunusa wqad baata adcaafi xuutin layaala waxa uu leeyahay ilaahay buu ammaanaya wuxuu leeyahay fadligaaga iyo wanaagaaga ayaad ku badbaadisay nabiyullahi yunus isaga oo baryey hameyno maaragtay laalaabmay hameyno macnaha dhowr hameyn macnaha asbuuc camal ama dhowr beri ama saddex beri isaga oo ku beriyey calooshii maaragtay xuutka qaarna culamadu waxayba leeyihiinba sida saciid ibn eh, eh, eh, maaragtay saciid ibn abilxasan iyo abu malik iyo waxayba leeyihiinba afartan beri buu ku jiray waalcilmu cind allah ilaah baa garanaya lama garanayo aayadna looma hayo ilaahay waxa uu yidhi faltaqamahu lxuutu wa huwa muliim maalkii baa liqay kabacdina ilaahay wuxuu yidhi fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim la inooma sheegin marka intuu beri ku jiray xadiis saxiixana uma hayno aqwaashaano dhanna waxa weeye adugu kollay culummadu aqwaal badan bay leeyihiin marka ama maalin ha ku jiro ama saddex ha ku jiro ama laba ha ku jiro ama shan ha ku jiro ama toddoba kulli waxa weeye wax adilaha saxiixa uma haynee waxaan uga gudbaynaa kalluunkii waa liqay markuu liqayna kabacdina ilaahay bannaanka ayuu usoo saaray oo waxa weeye meel cidla ah ayaa lagu tuuray oo kalluunkii uu kusoo tufay qodobka lixaad aan usoo gudbayna waxa weye nabi nabiyullahi yuunus calayhi salaam toobaddii uu toobad keenay oo uu ilaahay usoo noqday oo ilaahay u toobad keenay iyo sidii ilaahay u badbaadiyey ayaynu halkaana kaga hadlayna qaala ibnu kathiir waxau yihi raximahullah waalmaqsuudu macnaha ulajeedada halkaan laga leeyahay waxa weeye markii uu kalluunkii liqay badda ayuu la dawaafay buu yidhi badda salkeedu la tegey nabiyullaahi yuunus marka wuxuu maqlay tasbiixdii maaragtay waxyaalihii badda ku jira xayawaankii oo tasbiixsanaya oo ilaahay nasahaya ayuu maqlay leannahu sababtu waxa weeye waxyaalahan xayawaankaa oo aad arkaysid ama bad ha ku jireen ama biri ha joogeene ilaahay bay u tasbiixsadaan wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin la tafqahuuna tasbiixahum bu yidhi ilaahay wax walba oo makhluuqa oo ilaahay abuuray rabbigii subxaana qaadirkaa waa u tasbiixsanayaan laakiin innagaan fahmaynin ma garanayno noocay u tasbiixsanayaan iyo habkay samaynayaan ma garanayno innaga laakiin rabbigii subxaana qaadirkaa bay u tasbiixsanayaan rabbi asamaawaati waalard ayay u markuu maqlay marka arrintaa ayuu markaa nabiyullaahi yunus ayuu isagiina tasbiixsaday oo ilaahay u toobad keenay oo waxa weye ilaahay beryey leanno ilaahay wax walba waa ogya asira walcalaaniya wax walba oo waxa weeye ama koru qaad ama waxa weeye meel mugdiga ka qayli ama waxa meeshii aad ilaahayga subxaana qaadirka ahaa meel walba adoo jooga ilahay waa kuu jeeda waana ku daalacanaya ama uurka ku jir ama banaanka joog rabbigii subxaana qaadirkaa marka wa yakshifu dura walbalwa rabbigii subxaana qaadirkaa oo dhibaatada dadka ka dulqaada aman yujiibu lmudara idaa dacaahu buu yidhi ilaahay wa su suu wala fiirso yaa qofka dhibaatada ka dulqaada markii oo waxa weeye ajiiba markay dhibaatada ku timaado ma ilaahay aha cid ahayn miya ajiibaysa waa maya wey marka nabiyullahi yuunus calayhi salaam halkaa markay arrintii gaartay ayaa codkiisii daciifka ahaa oo weliba uu ka dul uu ku jiro kalluun waxa weeye calooshii badda uu ku sii jiro ayuu halkaa ka dhawaaqay oo yidhi laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin ayuu halkaa marka kaduldha ka dul dhawaaqay marka ilaahayga subxaana qaadirka oo hawalba halkaa ku xabsiyey uguna talagalay lanno ilahay baa waxaan ugu talagalay waatu ilahay laa wadanuuni id dahaba muqaadiman fadanna anlan naqdira calayh marka qowlkaa anlan naqdira calayh macnaheeda waxaa laga wadaa ay macnaha ma wuxuu u maleeyey inaanu xabsin karin oo ciriiri gelin karin markuu iska tegey biduuni amar iyadoon la amrin marka taqdiir baa laga wadaa ama waxa weeye nuqadira ay min ataqdiir ayaa laga wadaa marka gabay baa ku soo aroorayey oo uu ahaa maaragtay shaacirkii flaa caa'idun daka الzamanu aladi madaa tabaarakta ma taqdir yakun falaka alamru macnaha ilaahay wixii uu qadaro oo ilaahay uu doono ninkaa gabaya wuxuu leeyahay macnaha waktigii tegey ma soo noqonayo ilaahay baa barako badnaaday wixii aad awoodid wixii adigu aada damacdid ood qadartidna yakun wuu ahaanaya falaka alamru arrintoo dhanna adaa iska leh waa caqiida wey marka waxa weye ilaahay wixii uu qadaro oo ugu talagalo waa ahaanaya marka arrintan ilaahay baa u qadaray nabiyullahi yunus calayhi salaam inuu cararo inuu doon fuulo inuu waxa weeye qoomkiisu beeniyaan in badda lagu rido kulli qadar qadarbii bay ku socotay oo waxa weeye wax uu isagu maaragtay asbaabtii unbuu la yimide waxaana qadar rabbi bay ku socotay ayay ahayd wuxuu yidhi markaa ilahay waxau yihi wa eh, ilahay wa qowluhu tacaala fanaadaa fi ظulumaat markaasu wuxuu ka dhawaaqay nabiyullahi yunus mugdiyo isagoo ku dhex jira mugdiyadaasay marka waxay leeyihiin culummadu sida cabdullahi ibnu mascuud iyo cabdullahi ibnu cabaas iyo saciid ibnu jubayr iyo camar ibni maymuun iyo maxamed ibnu kacab iyo xasan basri iyo qataate iyo daxaak iyo waxay ku fasirayaan waxay leeyihiin dulumaadku waxa weeye dulmatu lxuuti mugdigii waxa weeye uu ku jiray calooshii kalluunka wa dulmatu lbaxri uuna haddana kusii dhex jiray mugdigii badda wa dulmatu lleyli haddana ay hameen ahayd saddexdaas mugdi ayaa laga wadaa wanaadaa fi fanaadaa fi dulumaat dulumaat iyo mugdi ayuu ka dhex qayliyey oo muxuu ku dhawaaqay ma oranin awliye fulaanay iyo awowe fulaanow iyo ibadbaadiyo sharad ma gelin nadera ma gelin waxba ma gelin ilahay buu gacmaha u horsaday oo waxa uu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin ilaahayow adiga mooye ilaah kale ma jiro saddex arrimood buu meeshaan ku sugay nabiyullahi yuunus calayhi salaam awalan horta tawxiidkii buu qabsaday oo wuxuu qiray ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin waa laa ilaaha ila allah labo ilaahay buu hufay oo waxa weye wax walba oo xumaanuu ka nasahay oo wuxuu yidhi subxaanaka ay xumaan oo dhan baad ka nasahantaha saddex wuu toobad keeno wuxuu yidhi innii kuntu min adaalimiin waxaan ka mid noqday kuwa dhaalimiinta ah ee inii atuubu ilayka waan kuu keenaya leanno dembigay dembi baan galay iqraar buu sameeyey inuu dembi galay oo uu khaldan yahay sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa uu yidhi falawlaa annahu kaana min almusabixiin lalabisa fii badnihi ilaa yowmi yubcathuun haddaba maxaa laga wadaa qowluhu tacaala falawlaa annahu kaana min almusabixiin halkaa laba qowl bay culimmadu ka yidhaahdeen qaar waxay yidhaahdeen macnaheedu waxa weeye falawlaa annahu sabaxa allaha hunaaka wa qaala maa qaala min altahliili waatasbiixi walictiraafi lilahi bilkhuduuci waltawbati ilayhi walrujuuci ilayh waxay leeyihin culummadu halkan haddii uuna nabiyullaahi yuunus calayhi salaam falowlaa annahu kaana min almusabixiin waxaa laga wadaa haddii uunan halkaa mugdigaa markii uu ku jiray uuna tasbiicsan uunan odhan subxaanaka uunan laa ilaaha ilaa anta subxaanaka uuna dhihin halkaasuu ku jiri laha waa loo doyn laha ilaa yowmi alqiyaama halkaasaa loo dayn lahaa hadduuna tasbiixsan oo toobad keenin oo tawxiidka ku dhegin oo ilaahay una u khuduucin oo ilaahay una baryin mugdiyadaa isagoo ku jira kalluunka calooshiisiina ku sii jira ayuu ilaahay baryaya oo ilaahay u toobad keenaya haddaba halkaa ayuu ku jiri lahaa baa la haduuna ficilkaa samayn lahayn ilaa yowmi ilaa yowmi alqiyaama oo halkaasaa laga soo saari lahaa aakhire markii la gaaro qaar kalena waxay yidhahdeen culummadu macnuhu waxaa weeye falowlaa anahu kana min qabli akhdi lxuuti lahu min almusabixiin ay almusaliina almudiiciin addaakiriina allaha kaiira waxay leeyihiin culummadan kalena macnuhu waxa weeye laga wado haddii uunan markii hore markuu adduunka joogay camal saalixa uuna samayn jirin oo matalan maadaama uu ahaa nin camal saalixa sameeya oo nin wanaagsan uu ahaa oo nebi ilaahay ahaa oo ilaahay u tukan jiray oo ilaahay u tasbiixsan jiray oo uu dacwadii ilaahay ku jiray intaasaa loogu naxariistay ee camalkii hore uu sameeyaha badbaadiyeye haddii uu markiisi hore ahaan lahaa nin caasiya oo ilaahay caasiya ilaa iyo yowma alqiyaame halkaasuu ku jiri lahay haddaba arrintaa waxaa laga warinayaa imaam daxaaki iyo maaragtay daxaak ibni qays iyo cabdullahi ibni cabaas maaragtay abulcaaliya wahab ibni umaya saciid ibni jubayr daxaak imaamu suddi oo cadaa iyo ayaa laga werinaya xasan albasri wa gayru waaxidin wakhtaaruhu ibnu jariir qowlkan dambe ayuu doortay ibnu jariirna oo wuxuu yidhi falowlaa annahu kaana min qabli akhdi alxuuti marka tasbiixa waxaa laga wadaa markii hore camalkii iyo wanaaggii uu samayn jiray ayaa badbaadiyey axaadiis soo socotaana inoo caddayn doonta qowlka oo ilaahay inuu ugu naxariistay maaragtay wixii uu horay u samayn jiray xadiidkii cabdullahi ibni cabbaas waa u markhaati kacayo qowlkaa oo waxa weeye uu nebigu ku yidhi cabdullahi ibni cabbaasoo wiil yara ah yaa ghulaam innii mucallimuka kelimaat waxaan ku barayaa buu yidhi wiilyow kelimaat ee xifdi ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka tacaraf ila allahi fi alrakhaa yacrifka fi shidda ila nebigu wuxuu leeyahay ilaahay xifdi hortaada ayaad ka helaysaaye macnaha ilaahay see u xifdiyeysaa wixii uu ka amray la imow wuxuu kaa nahiyeyna bannaanka ka mar ilaahay markaa wanaag buu ku siinaya oo ilaahay baa ku xifdinaya tacaraf ila allahi ilaahay caabud oo aqoonso fi rikhaa rikhaagu waxa weeye waa markaa barwaaqada ku jirtid ood nicmada iyo wanaagga ku jirtid oo aada nabadgelyada joogtid ilaahay caabud yacrifka fi shidda markii dhibaatada kugu dhacdo ayaa ilaahay ku badbaadinaya haddaba marka nabiyullaahi yuunus maadaama uu ahaa min almusabbixiina qabla alimtixaani ayaa ilaahay badbaadiyey marka oo waxaa loo baahanyaha qofku inuu marka hore noqdo markuu caafimaadka qabo wanaagsan yahay mid ilaahay ka cabsada oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirkaa ah, adeeca xadiidkaana waxa weriye imaamu tirmidi iyo imaamu axmed wa saxaxahu sheekh albani raximahullah fi sunan tirmidi laba kun iyo shan boqol iyo lix iyo toban iyo mishkaat almasaabiix shan kun iyo saddex boqol iyo labo sidoo kale waxa uu warinayaa moxamed ibnu isxaaq waxa uu ka warinayaa maaragtay eh, abaa hureyre in laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lama araada allahu xabsa yunusa fii badni alxuuti markii ilaahay uu doonay inuu nabiyullaahi yuunus ku xabsiyo maaragtay calooshii eh, kalluunka awxa allahu ila alxuuti ilaahay wuxuu u waxyooday kalluunkii an khudhu qaad qaado oo waxa weeye qabo walaa takdish lahu laxman walaa takfir lahu cadma waxa weeye hilibkiisa ha dhaawicin khadshigu waa marka dhaawacayo qofka uu gaaro hilibkiisa ha dhaawicin oo ha cunin lafna ha ka jebinin kalluunkii sidii buu sameeyey falama intahaa markii uu la gaaray bihi asfal albaxri badda salkeeda uu la tegey ayaa nabiyullahi yuunus wuxuu maqlay xisan ay macnaha tasbiix iyo waxa weeye dad cibaade wax cibaade waxbuu maqlay markaasuu naftiisa wuxuu iska yidhi maxay tahay arrintaa ilaah baa wuxuu u waxyooday isagoo uurkii ku jira kalluunka ina haada tasbiixu dawaabi albaxri waxa weeye waxaa sharqanta a maqlaysid waa tasbiixdii xayawaanka badda ku jira ay ilaahay u tasbiixsanayaan fa sabbaxa wa huwa fii badni lxuut isagoo markaa ku jira calooshii kalluunka ayuu isna ilaahay u tasbiixsaday uu maaragtay u tasbiixsaday oo uu kelmaamkiisii ku dhawaaqay kalaamkii ahaa laa ilaaha ila anta subxaanaka ini kuntu min adaalimiin fa samicat almalaa'ika malaa'igtii ayaa maqashay tasbiixahu tasbiixdii bay maqleen fa qaaluu waxay dhahan yaa rabbana allahayow waxaan maqlaynaa bay dheheen innaa nasmacu sawtan daciifan biardin gariiba waxaan maqlaynaa bay dheheen allahayow rabbigayow waxaan maqlaynaa sawt daciifa oo waxa weye dhul gariiba oo aan la garanaynin qaala wuxuu yidhi markaa ilaahay daaka cabdii yuunus kaas codkiisa aa maqlaysaan waa addoonkaygii yuunus casaanii waayo caasiyey caasinimadan waxaa laga wadaa waxaanan amrin buu sameeyey ee waxa weeye dembi kale ma gelayn macnaha carabid tegiddii uu ka tegey iyadoon ilaahay amrin ou dacwadii ka tegey faxabastuhu fii badni alxuuti fi lbaxri ila wuxuu yihi marka ilaahay waxaan ku xabsiyey malaa'igtii baa loo sheegayaa fii badni alxuut calool malay ayaan ku xabdiyey oo waxa weye ku xabsiyey ama kalluunka uurkiisii oo badda ah qaala waxay dhaha marka alcabdu الصaalix aladi kaana yascadu ilayka minhu fi kuli ywmi wa layla camalun saalix kaasima waxa weeye addoonkaagii wanaagsanaa oo maalin walba iyo hameen walba camal saalixa uu waxa weeye ka imaan jiray oo camal saalixa uu maaragtay kor soo aadi jiray xaggaaga ee macnaha kuu tasbiixsan jiray ku ibaa cibaadada samayn jiray dacwada ku jiray oo camal saalixa maalin walba malaa'igtu u qori jirtay qaala nacam ha qaaluu markaasuu nebigu wuxuu yidhi fashafacuu lahu cinda dalik way u shafeeco qaadeen ilaahay ba baryeen markaasaa ilaahay wuxuu u e, shafeecadoodii aqbalay fa amara alxuuta waxaa la amray kalluunkii ayaa ilaahay amray faqadafahu fi saaxil xeebta badda ayuu ku tuuray saaxilka waa xeebta xeebta oo waxa weeye badda hareeraheeda ayuu ku soo tuuray qaala allahu tacaala wa huwa saqiim isagoo waxa weeye jiran oo waxa weeye tacbaana xadiidkaa marka waxaa warinaya waa xasanun ligayri imaamu bazaar iyo ayaa weriyey ibnu jariir iyo ayaa werinaya oo waxa weeye maaragtay sanadkiisa dacfi baa ku jira oo waxa weeye moxamed ibnu isxaaqa werinaya laftigiisa ayaa mudallasa waxauna ku weriya cancan laakiin rijaashiisa kale waa saxiix sida uu haysami leeyahay raximahullah wuxuu leeyahay fi mujmac zawaaid imaamu lhaytami rawaahu lbazaar can bacdi asxaabihi walam yasmachu wa fiihi moxamed ibn isxaaq wa huwa mudallis wa baqiyat rijaal rijaali rijaalun saxiix marka xadiidku kan kale oo ka daba imaanaya ayaa u markhaanti kacaya labada xadiid labadoodaba dacfigaa ku jira laakiin markii la isku geeyo waxay noqonayaan xasanun ligayrihi waa musطalaxu xadiidka ayaa loo isticmaalaa waxa weye laba xadiid oo daciif xoogaa dacfi yari ku jiro yinjaber ayay yihahdaan culummadu way is adkaysanayaan oo waxa weye markaa waxay noqonayaan xasan marka xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey bal kayfiyadii iyo habkii iyo nidaam sidii ay ahayd arrintu oo malaa'igtu ay ugu shafaaco qaaday xadiidka soo socdana wuxuu leeyahay can zayd ayaa laga warinayaa alraqaashi raqaashigaa laftigiisu waa daciif wey waa nin daciifa ah, oo waxa weye waa inoo imaan doonaa oo xadiidkan dambe laftigiisa ninkaas ayaa lagu haystaa wuxuu yidhi anas ibnu malik baan ka maqlay oo odhanaya walaa aclamu ila ana anasan yarfacu alxadiida ilaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam ey macnaha xadiisku waa xadiis marfuuca oo anas nebigu u tiiriyey ayuu ka wada waxaan maqlay bu yidhi marka anas oo odhanaya ina yunusa annabiya calayhi asalaam nebigaa wuxuu yihi xadiidku waa marfuuc nebigaa waxa uu yihi buu yihi ina ina yunusa annabiya calayhi salaam xiina badaa lahu an yadcuu bi hadihi alkalimaat nabiyullaahi yunus markii uu doonay inuu kelmadahan ku dhawaaqo oo ilaahay uu baryo wa huwa fii badni alxuut isaga oo ku jira uurkii kalluunka macnaha nabiyullaahi yunus calayhi salaam ayuu nebigu ina leeyahay markii ay u muuqatay xiina badaa lahu an yadcuu markii ay u muuqatay oo waxa weye ilaahay siiyey ay u muuqatay inuu kelmadaha ku dhawaaqo wuxuu yidhi allaahumma laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin kelimaddaa ayuu ku dhawaaqay ducadaa isagoo uurkii kalluunka ku jira oo waxa weeye halkaa ku dhex jira ayuu kelimaddaa ku dhawaaqay marka wuxuu leeyahay xadiidkani markuu saa ku dhawaaqay fa aqbarat iddacwatu taxufu bilcarshi dacwadii uu beriyey ayaa soo kortay oo waxa weeye carshiga ilaahay iska laalaadisay oo waxa weeye hareeraha ka soo joogsatay oo ilaahay markaa waxa weeye eh, carshigiisa ayaa laga wadaa faqaalat qaalat malaa'igtii baa sawtkiisii maqashay waxay yidhahdeen yaa rab allahayo waxaan maqlaynaa sawtun daciif macruufun min balaadi gariiba min balaadin gariiba macnaha waxaan maqlaynaa sawt aad u daciifa markaasu wuxuu yidhi miyadan garanaynin markaasu waxaana garan mayna allahayo markaasu wuxuu yidhi daaka cabdi yunus cabdi yunus weeye buu yidhi qaal waxay idhahdeen cabduka yunus alladii lam yazal ma addoonkaagii aan ka zuulin oo maalin walba camal saalixa samayn jiray dacwadiisana aad ajiibi jirtay oo mustajaabu dacwo ahaa qaala wuxuu yidhi markaa nebigu nebigu wuxuu yidhi markaa qaaluu markaasi waxay dhahdeen yaa rabbana awalaa tarxam miyaadan ugu naxariisanaynin maa kaana yasnacuhu fi maaragtay fi fi rakhaa markii uu barwaaqada qabay iyo wanaagga camalkii saalixa oo samayn jiray miyaadan ugu naxariisanaynin fatunjiihi min albala balaayada iyo dhibaatada aadan maanta ka badbaadinaynin qaala markaasaa ilaahay wuxuu yidhi bela fa amara alxuuta waxa uu amray ilaahay macnaha waan waan badbaadinayaa weeye bela macnaha haa oo kale waan badbaadinayaa maanta ilaahay baa markaa wuxuu amray kalluunkii fadaraxahu wuxuu ku tuuray fi lcaraa'i meeshii banaanayd oo dhul banaan xadiidkanna waxaa werinaya rawaahu cabdirazaq fi tafsiirihi Eh, ibn abiحaatimna waa weriyey brani waa weriyey maaragtay ibn kair waa weriyey brani waa weriyey maaragtay eh, maratay fi ducaa min طariiq maaragtay eh, abi skr w fi sanadihi sanadkiisa waxaa ku jira yziid araqashi raqashi ninkaasaa ku jira qaala xaafid ibn xajar waxa uu yidhi wa zaahidun ضaciif fi taqriib marka waa xadii waa ninkaasi waa athar e, e, maratay ninkaas oo daciifa ku jira sanadka laakin waa xasanun lima qablahu oo xadiidkii ka horreeyey labadan xadiid markii laisku geeyo culamada qaar baa xasan ka dhigay oo waxay yidhaahdeen waa laba xadiid oo markii laisku geeyo keenaya inay xasan noqdaan sidaa daraaddeed marka waxay inoo tafsiilinayaan axaadiistani kaysi maaragtay habkii uu u toobad keenay inuu maaragtay badda markii uu geeyey kalluunkii badda dhexdeeda oo waxa weeye kalluunkiina uu liqay oo badda dhexdeeda uu ku jiro ayuu ilaahay baryey oo uu ilaahay u toobad keenay marka laba arrimoodba way sugayaan axaadiistu inuu ilaahay maarata inay malaa'igtu u shafeeco qaaday oo ilaahay ay u baryeen ayna yidhaahdeen ilaahay ou ku badbaadi camalkii wanaagsanaa oo horay u samayn jiray maadaama uu ahaa nin ilaahay horay uga baqa marka axaadiista iyo aqwaasha culummada haddii la isku geeyo qowluhu tacaala waxa uu noqonayaa falowlaa annahu kaana min almusabbixiin ay markii hore hadduunan ahaan jirin wey ay macnaha markii hore u ahaan jiray nin ilaahay ka baqa oo ilaahay u tukada oo rabbigii subxaana qaadir kaa adeeca ah ayuu ahaan jiray sidaa daraaddeed ayaa ilaahay ku badbaadiyey marka waxaan usoo gudbaynaa qodobka toddobaad oo oranaya kayfa naja allaahu kayfa naja allaahu yunusa min algami ilaahay seebuu uga badbaadiyey yunus dhibaatadii kayfiyadiiyaa marka halkaan habkii ilaahay u badbaadiyey ilaahay ogo wuu ballan qaaday inuu badbaadiyo oo waxa weye ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu badbaadinayo laakiin bal habkii loo badbaadiyey iyo meeshii la geeyey ayaynu wax ka soo qaadanayna qaala allahu tacaala ilahay waxa uu yidhi fanabadnaahu bilcaraa'i wa huwa saqiim fii suurati wasaafaat ay macnaha alqaynaahu bilcaraa waxaanu ku tuurnay nabdigu waa wax markii la tuuro fanabadnaahu bilcaraa'i marka meelo badan bay kitaabka kusoo aroortay waxa weeye waa tu ilaahay maaragtay meelo badan kaga hadlayay reer bani israa'iil iyo maaragtay fanabaduuhu min waraa'i duhuuri maaragtay qur-aanka markay tuurayeen oo diinta ay ka tegeen marka nabdigu waxa weeye marka waxaa tuudhid wey bilcaraa'i caraaguna waxa weeye ay dhul bannaan ibnu kathiir wuxuu leeyahay wahuwa almakaanu aladi laysa fiihi shayun min alashjaari caraaga waxaa la yidhahdaa dhulka saxaaraha oo cidlada ah sida badda xeebteeda oo kale oon markaa wax geeda ay ku oolin wahuwa huwa daciifu lbadan saqiimka waxaa laga wadaa ay daciifu lbadan culamada qaar waxay leeyihiin ay sida maaragtay ibnu cabaas iyo ibn eh, sudi iyo assabiyu xiina yuulad ilmaha yarka ah marka uu dhashoo kale isagoo ah oo laga dhigay wax yara oo waxa weeye aad iyo aada u baaba'san waxa weye dee qofku markii uu caloolka luun tegey hawadii iyo nicmadii iyo wixii adduunkan uu ku jiray o dhan waa isbedelaya marka sidaa daraaddeed waxa uu noqday saqiim aad iyo aad u baaba'ay oo daciifa ayuu noqday sidii ilmo yar oo hadda dhashay oo kale ama waxa weeye markii uu maaragtay digaagga ilmihiis oo kale maaragtay ukuntu markay dilaacdoo kale waxa yara oo waxa weeye markay soo baxdo digaagga yarkaa oo waxa weeye maaragtay aan baallaha lahayn oo duuli karin oo waxa weeye jirkiisoo dhan uu yahay wax goo maaragtay daciifa oo waxa weeye u baahan in la baanto oo la koriyo ayaa lagu tuuray halkaas qaala tacaala waxa uu yidhi ilaahay markaa see ilaahay marka ku badbaadiyey maadaama uu daciifkaa ahaa oo halkaa lagu tuuray hadda bahal kastaa iska cuni kara ilaahay baa ka badbaadiyey ilaahay wuxuu yidhi wa ambatnaa calayhi shajaratan min yaqdiin ilaahay waxa uu yidhi waxa aanu kas usoo usoo saarnay dushiisa meeshii lagu tuuray ayaa isla markiiba ilaahay geed ka soo saaray geedka yaqdiinka la yidhaahdo ayaa ilaahay usoo saaray cabdullahi ibni cabaas iyo waxay ku fasirayaan ikrama iyo mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyo yaqdiinkaasi inuu yahay daxaaf iyo subi iyo way badan yihiin geedka la yidhaahdo qarciga ama dubaaga waa isku macno weye waa geedkii nebigu jeclaan jiray oo wuxuu leeyahay miro fiican oo waxa weeye eh, sida xoogaa eh, qajaarka u eg cagcagaaran oo waxa weye maaragtay maaha qajaarka maaha bocorkana maaha magac kale ayay soomaalidu dhulkeenna kama baxo magac soomaaliyana male laakiin suuqyada iyo waa lagu gadaayo dumarkaa yaqaana oo raashinka iyo lagu daraa oo waxa weye bahal buuran weeye aad buuna u macaan yahay oo dubbaa baa la yihahdaa luqadda carabiga mirihiisa marka yaqdinka ayaa ilaahay usoo saaray ayuu maaragtay leeyihiin qaar culimmada ka mid a ah marka waxay leeyihiin geedkaasi fawaa'id badan buu leeyahy fawaa'iddiisa waxaa ka mid a ah, caleentiisu waa aada bay u jilicsan tahay oo caleentiisu caleen wuxuu leeyahay jilicsan oo aan qofka jirkiisii waxba u dhimaynin hoos macaanna waa leeyahay oo waxa weye aada u fiican waxay kaloo leeyihiin geedkaasi meesha uu ka baxo diqsiga iyo waxyaalaha cayayaanku uma soo dhowaadaan oo wax ah ka cararaan mirihiisana waa miro aada u fiican oo macaan oo nebiguna waa jeclaan jiro oo waa la cunaa oo dubaabaa la yidhahdaa oo waxa weeye markii laga sheekaynayo aadaabtii nebiga nebigu aad buu jeclaa waatuu anas oran jiray dubaaga ayuu nebigu jeclaa markaasaa xeerada markii cuntada lagu cunayo markaan anoo og inuu nebigu jecel yahay ayaan dubaaga inta soo aruuriyo ayaan dhinaciisa kusoo tuuri jiray marka nebiga aad u jeclaa calayhi salaatu wasalaam dubaaga wuxuu yidhi marka culimmadu waxay leeyihiin mirihiisa ama ceeriinna waa lagu cunaa oo inta haddaad doonto sida qajaarkaad iska cuni kartaa oo dadka qaar baa iska cuna qajaarka iyo isagoo ceeriin baa la iska cunaa wax mashaakila ma leh karootada iyo saas oo kale waa loo cunaa isagana ama waa la kariyaa labadaba waa la sameeyaa sidaas daraaddeed ayuu maaragtay lahaa gabaygii uu tirinayey maaragtay ubay maaragtay umayat bn abi salt waxa uu yidhi beyt ayuu ku leeyahay gabaya faanbata yaqdiinan calayhi biraxmatin min allah lowla allahu asbaxa daawiya waxa uu leeyahay gabaygaa uu ku leeyahay ilaahay wuxuu u soo saaray geedkaa yaqdiinka raxmad iyo naxariis ilaahay u sameeyey haddii uunan arrintaa ilaahay u sameeyeen wuxuu waa beriisan lahaa isaga oo daawiyan ay macnaha inta baahday gaajooday oo haziil ah oo baaba'ay oo dee gaajaa dili lahayd marka ilaahay waa xifdiyey kalluunkii waa laga soo celiyey bannaan baa la keenay geed baa loo soo saaray nicam oo dhan baa ilaahay ugu talagalay oo waxa way halkaa ilaahay u diyaariyey sidoo kale waxa uu warinayaa abu hureyra waxaa laga warinayaa inuu ilaahay u diyaariyey xayawaan waxshiya sida adu maaragtay ugaarta iyo wax lamida laakiin looma hayo wax deliil saxiixa inay reer eh, kale eh, kalaamkii bani israa'iil iyo waxaa tahay baa dhici karta wuxuu leeyahay marka waxyaalaha ugaarta oo waxa weeye masalan ama de beerada iyo wax lamida ayaa u imaan jirtay oo ilaahay usoo diyaariyey oo waxa weeye uu caana ka abi jiray marka allahu aclam inay saxiix tahay ilaah baa garanaya ilaahay marka wuxuu ku khatimay ilahay wuxuu yidhi kullu haada marka intaasoo dhan waa naxariis ilaahay iyo raxmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay sidaa daraaddeed ba ilahay waxa uu yidhi faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algami waanu badb waanu eh, ajiibnay ducadiisii wanajaynaahu waana ka badbaadinay min algami ay alkarb dhibaatadii iyo mashaakilkii iyo eh, dhibaatadii haysiinaa ka badbaadinay oo waa laga soo celiyey waana laga soo saaray meeshii uu ku jiray wa kadalika nunji lmu'miniin buu ilaahay ku khatimay meelo aad u badan baad arkaysaa markii ilaahay uu rasuul kasta badbaadiyo gaaladiina uu halaago ayaa ilaahay ku khatimaa wakadalika nunji lmu'miniin mu'miniintana saasaanu u badbaadinaa ay macnaha xilli kasta iyo wakti walba oo ninka mu'minkaahi uu dhibaato ku timaado oo uuna ilaahay uu u soo noqdo gacmaha u hoorsado ilaahay wuxuu ballan qaaday qofka mu'minkaa inuu badbaadinayo allahuma ijcalnaa minhum oo waxau ilaahu rabbi ou na badbaadi dhibaatada iyo mashaakilka iyo waxa dhacaya ilaahu rabbi ou naga badbaadi adaa qaadiree qodobka sade sideedaad aan usoo gudbayna waxa weeye dacwatu dinnuun najaatun min algam dacwadii nebiyullaahi yuunus calayhi salaam uu ku dhawaaqay waxa weeye waxa ay noqonaysaa najaatun min algam waxay kaa badbaadinaysaa haddaad ducadii nebiyullaahi yuunus aad ilaahay ku baridid dhibaato kasta iyo mashaakil kastooo kugu dhaca ilaahay baa kaaga badbaadinay waxaa ku sugan arrintaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa laga wariyey inuu yidhi dacwatu dunnuun xadiidkii uu werinayey sacad ibn abi waqaas radi allahu canhu ayuu wuxuu yidhi nebigaa wuxuu yidhi dacwatu dinnuun nabiyullaahi yuunus weeye dacwadiisii id dacaa waktigii uu baryey wa huwa fii badni alxuuti isagoo ku jira kalluunka uurkiisii waxay ahayd laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ilaahayow adiga maahe ilaah kale ma jiro subxaanaka xumaan oo dhan baad ka nasahan tahay anigana waxaan noqday innii kuntu min aldaalimiin dadka daalimiinta oo dembiga galay ayaan ka mid noqday ay macnaha waan kuu toobad keenayaa oo waan kuu soo noqonayaa oo toobad ayay ahayd sidaa daraaddeed ayuu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka aayaddaasi fi suurati tawba ayay ku jir waxay ku jirtaa fi suurati alambiya raqamka aayadda numberku waxa weeye siddeetan iyo toddobo qofkii raba waa xifdin karaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ayuu maaragtay ducadaasi ahayd nebigu wuxuu yidhi marka calayhi salaatu wassalaam fa innahu lam yadcu biha rajulun muslim qof muslima ma jiro ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee oo ku barya ducadaa ilaahay noocuu doonana ha ka barye ila istajaaba allahu lahu ilaahay waa ajiiba haddaba ducadaana waa duco aad iyo aad u qiimo badan waana duco fudud la xifdihi karo laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ayaad dhahaysaa markii aad rabtid ilaahay inaad wax ka beridid ayaad taqdiiminaysaa oo marka hore intaad ilaahay ducadaa ku eh, ah, ku sharaftid oo ilaahay aadna zaadid oo xumaan oo dhan ka huftid oo aad caqiidada iyo tawxiidkiiyo laa ilaha ila allah qabsatid oo aad qirtid khaladkaaga ayaad markaa ilaahay baryaysaa kabacdi ilahay waa ku ajiibaya markaa xadiidkaa waxaa weriyey imaamu axmed iyo imaamu tirmidi imaamu nisaa'i xaakim wa qaala alxaakimu saxiixu lisnaad wa saxaxahu sheikh alalbani fi sunan tirmidi saddex kun iyo shan boqol iyo shan iyo waxa weye fi saxiixi tarkiib kun iyo lix boqol iyo afartan iyo afar iyo fi saxiix iljaamic saddex kun iyo saddex boqol afartan iyo sideed haddaba waxaynu ka faa'iideynaa qodobkan dacwatu yunus calayhi salaam qofkii ilaahay ku barya oo ducadaa la yimaada oo ilaahay saa u barya ilaahayga subxaana qaadirka ahaa waa ka aqbalaya haddaba waxaa loo baahan yahay in ducadaa lagu dadaalo oo rabbigii subxaana qaadirkaa lagu baryo oo aynu ilaahay ku barino ducadaa ayaa aad iyo aad loogu baahan yahay qodobka sagaalaad aan usoo gudbayna waxa weeye fadligii iyo wanaaggii uu lahaa nabiyullahi yuunus ayaynu wax ka sheegaynaa qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi awalan horta waa rasuul min almursaliin wey oo waxa weeye dee derajada rususha ayuu ka mid yahay siduu ilaahay u yidhi wa ina yuunusa la min almursaliin nabiyullahi yuunus waxa uu ka mid ahaa min almursaliin fi suurati wasaafaat ilaahayna waxa uu ku sheegay jumalkii ambiyada uu sheegay labadii aayadood oo dheerdheeraa oo fii suurati ancaam iyo nisa ilaahay uu ku sheegay nebiyada rusul badan uu ku sheegay ayuu ilaahay ka mid dhigay haddaba waxa weeye rususha uu ilaahay sharfay oo doortay ayuu ka mid yahay nabiyullahi yuunus calayhi salaam sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warinayaa cabdullaahi maaragtay an eh, cabdillaahi laga warinaya ibni mascuud radi allahu canhu nebigu inuu yidhi laa yaquulanna axadukum innii khayrun min yuunus yuunan qofkiina odhanin anaa ka khayr badan nebiyullaahi yuunus marka khayriyadaasi ma waxaa laga wadaa ay ha oranina nebi maxamed baa ka khayr badan mise waxaa laga wadaa qofku yuunan isagu odhanin anaa ka khayr badan hadhowba dib baynu ka keenaynaa oo labada qowlba culummadu waxa weye waa qaarba nooc bay yidhaahdeen xadiidka laakiin waxa weriyey imaamu albukhaari fi saxiixi axaadiis alambiya ayuu ku wariyey saddex kun iyo afar boqol iyo labiyo toban sidoo kale cabdullahi ibn cabaas wuxuu warinayaa halkaa marka xadiidkaa wuxuu inoo caddaaday inaan la oran karin anaa ka khayr badan nabiyullahi yunus leanna ma gaari kadhid khayrkiisii iyo wanaaggiisi iyo sharaftiisii qofna ma gaari karo qofkii nebi iyo rasuul ah unbaa gaari kara qof kale ma gaari karo waxaa kaloo halkaan uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdullahi ibn cabaas maa yenbagii ma haboona ay macnaha haddii mar la yidhaahdana nusuusta ay ku soo aroorto maa yenbagii haada ay macnaha ma banaano wey oo waa xaaraamoo ma banaana inuu qof yaraado innii khayrun min yunus ibn mata anaa ka khayr badan yunus ibn mata waxa weeye waa aabihii ibni mata qaarna culimmadu waxay leeyihiin hooyadii ayaa lagu nisbeeyey oo hooyadii baa laga wadaa marka allahu aclam ilaah baa garanaya laakin yunusna ibnu mata ayaa la yihahda xadiidkan imaamu bukhaari ayaa wariyey fi axaadiis alambiya saddex kun afar boqol iyo saddex iyo toban sidoo kale waxaa kaloo sugnaaday marka xadiidkan wuxuu inoo caddaynaya isagana inaynan banaanayn oy xaaraam tahay inuu qof yaraado anaa ka khayr badan nabiyullahi yunus wuxuu kaloo inoo caddaynaya xadiidka soo socda abu hurayra wuxuu leeyahay abu hurayra radi allahu canhu wa abi hurayrata radi allahu canhu waxa uu leeyahay qaala wuxuu yidhi baynamaa yahuudiyun yacridu silcatahu ucdiya biha shay-an kariha karihaahu nin yahuudiya oo suuqa madiina wax ku gadanayey ayaa qiimo loo gaaray badeecadii uu gadayey markaasuu kuma farxin qiimo baksiya ah oo waxa dee qiimo iska liitaa loo gaaray uu karaahsaday marka markaasaa waxa uu yidhi laa waladi istafaa muusa cala albashar ninkaan yahuudiga ah wuxuu aaminsan yahay nabiyullaahi ilahay u aaminsan yahay lakin nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayuu nebinimo u aaminsan yahay ee ma rumaysna nebi maxamed oo waxa weeye waa yahuudi waxa uu yidhi marka ilaahaygii waxaan ku dhaaranayaa nabi nabiyullaahi muusa ka doortay dadkee ma ku gadanayo waxa fa samicahu waxaa maqlay rajulun min alansaar nin ansaartii ka mid a ayaa kalaamkii maqlay fa qaama waa istaagay fa ladama wajahu fa wajahu waa dharbaaxay marka ladamku waa dharbaaxada wuu dharbaaxay oo wejigu kaga dhuftay wa qaala wuxuu yidhi taqulu waxaad leedahay waladii istafaa muusa cala albashar wannabiyu sala allahu calayh wasalam bayna adhurina ma waxaad leedahay nebi muuse ilaahay dadka ka doortay annagana waxaana dhex jooga oo hadda nala jooga nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ninkii markaa nin waxa weeye wuu tegey ninkii yahuudigaa nebigu u tegey nebigu u yimid marka wuxuu yidhi abalqaasim waa kunyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam leannu ninkaani yaa rasuul allah odhan mayo ma rumaysna wuxuu yidhi abalqaasimow ahdi iyo ballan baan ku joogay iyo dimma waxa weeye dadka dee nabadgelyaa lagu wada noolaa oo ballan baa jirtay famaa baalu fulaanin ladama wajhi maxay ku dhacday inuu hebel aniga wejigayga dharbaaxay qaala wuxau yidhi nebigu fa qaala wuxuu yidhi lima ladamta wajahu ninkii baa la weydiiyey ansaarta ah fadakara qisadii buu sheegay labadaa nin wixii dhex maray faqadiba annabiyu sala allahu calay wasalam nebiga ayaa carooday xataa ru'iya fii wejhi ilaa wejigiisa laga gartay caradii uma qaala wuxuu yidhi laa tufadiluu bayna awliyaa allah war ha kala fadilina oo ha kala wanaajinina oo ha kala sarraysiinina awliyada ilaahay leannao nebiyadu kulligood waa awliyaa allah iyo rusushu fa inahu buu yidhi marka nebigu kabacdi bu wuxuu yidhi fa inahu yunfaku fi suuri fayascaqu man fi samaawaati wa man fi lardi ila man shaa allah waxaa la afuufi doonaa bunka waa marka qiyaamuhu dhacayo bunkaa la afuufi doonaa markaasaa waxaa suuxaya oo dhimanaya kullu wax walba oo samada ku noolaa iyo wax walba oo dhulka ku noolaa hal mar bay dhimanayaan uma yunfaqu fiihi ukraa waa tii labaad weeye waa afuufidii labaad oo waxay leeyihin culamada qaar baa dhahaya labadaa afuufid waxa udhaxaysa afartan sano markaasaa waxaa dhacaysa buunkii labaad markii la afuufo ayuu yidhi nebigu fa akunu awala man bucid ninka ugu horreeya oo soo istaagaya lasoo saaraya ayaan ahay fa idaa muusaa aakhidun bilcarshi waxaanba arkayaa buu yidhi isla markaba markaan soo istaago nebiyullaahi yuunus oo carshiga ku dhegan nabiyullaahi muusa yuunus ma aha waa sabqu lisaan wey carabka iga iga dafay ee waxaan ka wadaa fa idaa muusa ay nabiyullaahi muusa calayhi salaam aakhidun oo qabsaday oo ku dhegan bilcarshi carshiga ilaahay falaa adri ma garanay buy nebigu axuusiba ma waxaa loo xisaabay bisacqatihi yowma duur maalintii uu ku suuxay buurta duurusiina markuu ilaahay uu weydiiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam rabbi arinii andur ilayk ayaa nebigu ka hadlaya E, aayaddu kuma jirta xadiidka laakin waxa weeye macnaha xadiidku uu fasiraya waxa weeye nabiyullahi muusa calayhi salaam markuu ilaahay uu la hadlay oo waxa weeye kabacdi uu la hadlay ayuu wuxuu yidhi rabbi arinii andur ilayk ilaahay aan ku arka buu yidhi markaasuu e, iskay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay inaka lan taraani ma i arkaysid ima arki kartid adduunka adoo jooga ima arki kartid walaakin indur ila ljabali buurtaa eeg baa lihi fain istaqara makaanahu fasawfa taraani buurtaas ayaan isku faydayaaye buurtaas haddii ay sugnaato oo ay u adkaysato ila iyadaa kaa xoog badane markaasaad i arki falamaa tajallaa rabbahu liljabali rabbahu liljabali jacalahu dekka wa khara saciqa markii buurtii ilaahay uu istusay way baaba'day nabiyullaahi muusena waa suuxay marka nebigu halkaana wuxuu leeyahay axuusiba ma waxaa loo xisaabiyey isaga suuxiddii uu maalintaa suuxay oo uu waxa weeye uu dhacay oo markaa naba suuxin miyaa mise anbucita qablii mise hortaydaa la soo saaray ma kala garanaya buy marka halkaa maxaa ka garanaysaa nabiyullaahi muusa fadligiisu inuu aad u sarreeyo laakiin macalshaahidkeenu hadda waxa weeye xadiidkan horta waxaa weriyey imaam bukhaari fi axaadiis alambiya saddex kun iyo afar boqol iyo afar iyo toban macal shaahidkeenu marka waxa weye xadiidka aan usoo qaadanay sababtaan u deliishanayno laa tufadiluu bayna awliyaa allah awliyada ilaahayaa kala fadilina oo waxa weye nebiyada ilaahay iyo rususha ilaahay midna mid ha ka sarraysiinin oo waxa weye kulligood ilaahay baa doortay ilaahay baa doortay sidaa daraaddeed buu nebigu xadiis kale wuxuu ku leeyahay walaa aquulu ma oranayo anna axadan afdalu min yunus ibna mata ma oranayo anigu qof baa ka khayr badan nabiyullaahi yunus ma oranayo macnaha qof ka khayr badan in la yihaahdo ma haboona marka maadaama nebigi uu saa leeyahay oo leeyahay ma oranayo haddaba ma haboona marka in la yihaahdo qof baa nabiyullaahi yunus ka khayr badan marka halkan wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah macnuhu waxa weeye buu yihi qowlkaani a ah, walaa aqulu ana axada afdalu min yunus nataa wuxuu fasirayaa qowlkii xadiidka kale odhanayey laa yenbagii liaxadin an yaquula ana khayru min yunus nimata ay macnaha uma banaana qofna inuu yunus nimata uu yidhahdo anaa ka khayr badan ay macnaha ma haboona ha fadilinina weeye laa yenbagii liaxadin ayay culimmada qaar yidhahdeen macnuhu waxa weeye qowlkan laba nooc bay culimmadu ka qaateen oo u kala isugu e, khilaafteen qaar waxay yidhahdeen macnuhu waxa weeye aniga ha iga fadlina nabiyullahi yuunus oo ha odhanina nebi maxamed baa ka fadli badan nabiyullahi yuunus iska daa nebiyadii kale oo ululcazmiga iyo waxaasoo dhan ka soo gudub xataa nabiyullaahi yuunus oo waxa weeye dadka qaar is odhan karaan maadaama uu cararay ama waxa weeye la xabsiyey ama ciqaab uu mutay xoogaha waxa weye nebiyada kalea ka fadli badnaa maya ma oran kadhid wuxuu leeyahay ibnu xajar sidoo kale eh, markuu sharaxayo waxa uu leeyahay qowlkan uu nebigu leeyahay ha iga fadlinina cidna ha iga fadlinina oo waxa weeye aniga ha oranina nebi maxamed baa ka fadli badan waa tawaaduc wey ee nebigu waa ka fadli badan yahay rusushoo dhan khayru lkhalqi weye oo ilaahiyga subxaana qaadirka ayaa doortay oo nebiyada dhan waa ka fadli badan yahay rusushuna waa kala sarsareeyaan walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacdin buu yidhi ilaahay wa aataynaa daawuuda zabuura ilaahay baa caddeeyey aayad qur'aana inuu rususha kala fadilay oo waxa weeye uu kala sarraysiiyey laakiin innaga kulli waa isugu keen mid oo waxa weeye rusushii ma kala fadilayno leannu axaadiid kalaa soo aroodhay laa tufadiluunii cala alambiyaa ha iga fadilinina oo waxa weeye rususha ha iga fadilinina oo ha odhanina nebi maxamed baa oo dhan ka fiican marka ibnu xajar wuxuu leeyahay kalaamkaani haddii uu yahay tawaaduc horta waa tawaaduc buu yidhi laba arrimood buu marka u kala qaaday waxaa dhici karta buu yidhi nebigu qowlkan in inuu yidhi intii uunan ogaanin horta hadday tahay buu yidhi axaadiidtaani markuu ogaaday inuu yahay khayru lkhalqi waa tawaaduc buu yidhi oo nebigu waa tawaaducaya haddii laakiin ay tahay intuunan ogaanin waa sida daahirkaa ah. oo nebiga intaan loo waxyoonin inuu yahay isagu ninka ugu fadli badan hadda wuxuu leeyahay marka intii ka horreysay ha kala fidlina rususha oo waxa weye awliyada ilaahay waa isku wada mide daaye haddaba intaasoo dhan waxaynu ka qaadanaynaa oo ina tusayaa qodobkaasi nebiyullaahi yuunus fadligiisu aad buu u badnaa aad buuna u wanaagsanaa rususha ilaahay doortay buu ka mid yahay oo lagu dayanayo mana habboono qofna qalbigiisa inay gasho inuu is yidhaahdo nebiyullaahi yuunus calayhi salaam waa isagii marka ka tegey amarkii ilaahay uu amray oo halkaa aadee amay rususha kale ka fiican yihiin ma habboono qofka muslimkaa inay qalbigiisa gasho waa in la iska ilaaliyo marka arrintaani waxay ahayd qadar rabbi oo ilaahiyga subxaana qaadirkaa baa ugu talagalay asbaab bay lahayd marka waxa weeye marnaba inaad tidhaahid ma aha arrinta aad waxa weye qalbigaaga soo gasho qodobka ugu dambeeya oo tumnaad waxaan kusoo gebagabaynaynaa oo qisatu yunus xaju yunusa calayhi salaam nabiyullaahi yuunus oo soo xajiyey oo xajkiisii nebigu ka sheekeeyey ayaynu halkaana qeyb ka soo qaadanaynaa oo waxa weeye aynu xusaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala can cabdillahi ibni cabbaas baa waxaa laga warinayaa inuu yidhi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam mara biwaadi اlasraq nabiyullah nebi maxamed baa wuxuu soo maray xajatu wadaac markii xajkii uu ku jiray wey oo waxa weeye uu maaragtay saxaabadu la socdeen ayuu wuxuu soo maray waadiga la yidhaahdo waadi alasraq oo waxa weeye waadigaasi waxa u dhexeeyaa maka iyo maaragtay madiino waa meesha ay soo maraan dadka xujaajta markii laga yimaado mak madiine iyo shaam iyo xagga fa qaala wuxuu yidhi ayu waadin haada saxaabadiiba weydiiye wuxuu yidhi webigaani waa kee duux meeshaan togaani waa togee fa qaaluu waxay yidhaahdeen haada waadi alazraq waa waadiga la odhan jiray alazraq qaala waxa uu yidhi markaa nebigu kaannii anduru ilaa muusa calayhi asalaam waxaa i moodaa inaan u jeedo nebiyullaahi muusa calayhi asalaam haabitan oo ka soo hoobanaya habada macnaheedu waxa weeye qofku markuu meel sare ka soo daadegayo oo waxa weeye meel kore uu ka soo daadegayo sida buur iyo oo uu hoos u soo socdo ayaa la yidhahdaa habata ay macnaha haabitan min athaniya taniya waa buurta iyo meelaha taagtaagga ayaad moodaa buu yidhi inaan u jeedo walahu jawaarun ay macnaha sawtun yarfacu sawtahu ay jawaarku waxa weeye macnaha uu kor u qaadayo codkiisa ila allahi bitalbiya talbiyadii uu ku dhawaaqayo waa tan xujaajta marka la xajiyayo talbiyada lagu dhawaaqayo oo la talbiyeysanayo laba labeyk allahuma labeyk lagu hayo qaale waxa uu yidhi intaa nabiyullaahi muuse ayuu uga gudbay uma ataa waxa uu yimid nebiga calayhi salaatu wassalaam calaa taniyati harshaa meel taaga waa buur weeye oo waxa weye iyadana ku taalla oo waxa weeye markii lasoo dhaafo waxay u dhowdahay baa la yidhi juxfa meesha la yidhaahdo oo dariiqaa shaam iyo ayaa maaragtay ay ayaa soo mara shaam iyo dadka ka yimaada iyo madiino iyo oo xajka usoo socda ayaa waxa weeye soo mara waxa uu yidhi markaa meeshaa markuu soo gaaray saniyata harshaa waa buur magaceed iyadana marka taniya waxaa la yidhahdaa buurta taagan laakin buur weyn ma aha jebel weyn maaha meelaha taagtaaga ayaa la yidhahdaa ayuu markaa nebigu wuxuu yidhi ayu haniyati haada war buurtaani waatee tee meeshaan taaggahay waa tee qaalu waxay yidhahdeen saniyatu harsha waa meeshii taaggii waxa weye harshaa la odhan jiray qaala waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam kaannii anduru ilaa yunus bna mata waxaad imoodaa inaan eegayo nabiyullaahi yunus calayhi salaam calaa naaqatin xamraa isaga oo saaran hal gaduudan oo jacdatin alayh jacdatin hal jacdigu marka waxa weye hasha xoogga leh oo buuranoo waxa weeye quruxda badan calayhi jubbatun min suuf ay dushiisa ay tahay oo labisan jubbad waxa weye jaakada weye suuf laga sameeyey khitaamu naaqatihi khulbatun wa huwa yulabbi khitaamku waxa weeye waa waxa xarigga faruurta looga xiro geela oo waxa weye afka lagaga xiro wey ayaa la yidhahdaa khidaam waa hogaanka oy tahay maaragtay liif maarata waxyaalaha geedka timirta iyo laga sameeyo weye wuxuu yidhi wa huwa yulabi oo talbiyeysanaya labayk allahuma labayk ku haya oo xajka u socda xadiidkaa waxaa weriyey imaamu muslim kitaab ulimaan buu ku weriyey afar boqol iyo sagaal iyo toban iyo ibnu maajana waa weriyey kitaabu manasik ee alxaj laba kun iyo siddeed boqol sagaashan iyo ko waa xadiis saxiixa haddaba xadiidkan wuxuu inoo caddeeyey nebiyullaahi yuunus calayhi salaam iyo nebiyullaahi muusa calayhi salaam labaduba inay soo xajiyeen beytka ilaahay marka nebiyullaahi muusa waa inoo imaan doontaa qisadiisu oo qisadaanay ku xigtaa waana qiso dheer waa inoo imaan doontaa laakiin hadda macalshaahidkeennu waxa weeye nebiyullaahi yuunus calayhi salaam oo soo xajiyey oo xajkii tegey oo waxa weeye fadligiisa iyo wanaaggiisa ay ka mid tahay inuu beytka ilaahay soo dhawaafay oo soo xajiyey ayaa halkaa inooga caddaatay haddaba wanaaggiisa iyo fadligiisa lama soo koobi karo waa nebi ilaahay waa rasuul ilaahay ilaahay baa doortay waa ducaa'u mustajaaba ayuu ahaa fadaa'il badan buu leeyahay intaasoo dhan ayaa maaratay iyo ka badanba ayuu leeyahy waxaan markay qisadiisii ugu dambayntii aan ka soo qaadanaynaa toban faa'ido oo waxa weye aynu ka faa'idayno qisatu yuunus calayhi salaam qodobka koowaad aynu ka faa'idayna waxa weye faa'idada koowaad taqriiru nb nubuwati yunus wa risaalatihi ilaa ahli naynuwa calayhi salaam nabiyullahi yunus calayhi salaam inuu nebi ahaa kow rasuul inuu ahaa loona diray dadkii deganaa ciraaq iyo halkaa naynuwa meesha la yidhaahdo loo diray ayaynu ka faa'ideynaa oo halkaa dadka ayaa loo diray waxaynu kaloo ka faa'ideynaa marka nabiyullaahi yunus waana wakti dambu ahaa oo waa min duriyati nabiyullahi ibraahim calayhi asalaam ayuu ka mid yahay waxa aynu ka faa'idaynaa midda labaad mashruuciyati aliqtiraaci lifadli nnisaaci fii qismati alashyaai wa naxwiha in la qori tuurto oo saamiga la isticmaala inay bannaan tahay oo diimihii hore ummadihii horena ay isticmaali jireen haddana la isticmaali kara ayaynu ka faa'idaynaa waatay caaisha werinaysay radiallahu canha qisadeedii xaadisatu lifki markay dhibaatada lagu sameeyey oo lagu been abuurtay waxay tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam dumar badan buu qabay ilaa sagaal dumaruu lahaa markii uu doonaya inuu safar aado wuu u qori tuuri jiray mid ka mida ayaa midii qorigeedu soo baxaa raaci jirtay caaisha ayaa qorigeedii soo baxay way raacday markaa oo waxa weeye la baxday marka qori toorashadu waa wax jirta oo in la saanyoodo oo waxa weeye saami la sameeyo waa wax jira weyn waxaan ka faa'idaynaa midda saddexaad fadlu asalaati waaldikri waalducaa'i waatasbiixi xilliga aad wanaagsan tahay waxa weeye inaad tasbiixsatid salaada aad tukatid ilaahay beridid cibaadada bedisid wanaagga ay leedahay khaasatan markii dhibaatadu kugu dhacdo leanno nabiyullaahi yuunus calayhi salaam markii uu kalluunkii liqay meel kale uma ma u aadin cid kalena ma baryin ilaahay buu gacmaha u hoorsaday ilaahay buu beriyey ilaahay buu u toobad keenay rabbigii subxaana qaadirka ayaa badbaadiyey markaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa midda afraad taqriiru qaacidati tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda nebiga calayhi salaatu wasalaam qaacidadaa uuna siiyey sida ay maaragtay saxiix u tahay oo waxa weeye qof walba qalbigiisa inuu dhigo oo loo baahan yahay inaad maskaxda ku haysid oo a macnaheedu uu yahay marka aad barwaaqada ku jirtid wanaagga ku jirtid ilaahay caabud oo ilaahay ka bad markay dhibaata kugu timaada ayaa ilaahay ku badbaadinayaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa midda shanaad barakatu akli lyaqdiin ay addubaa inay maaragtay maadaama nebigu jeclaa nebi dhanna ilaahay ku badbaadiye geedkaa la yidhahdo yaqdiinka oo dubaaga ah mirihiisa dubaaga la yidhaahdo inuu qofku cuno inay wanaagsan tahay aad iyo aad bay u fiican tahay waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa nebi dhan buu ku badbaadiyey nebiguna waa jeclaa oo waxa weeye aad buu jeclaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu kaloo ka faa'idaynaa midda lixaad fadlu qowmi yuunus nabiyullahi yuunus qowmkiisii wanaagga ay gaareen id aamanuu kulluhum walam tu'min ummatun bikaamilaha ilaa hum iyaga mooye cid kale oo dhammaantood wada rumaysay rusushii aynu ka soo sheekaynay oo dhan ilaa iyo hadda waa rasuulkii shan iyo tobnaad ama lix iyo toban baynu maraynaa weli ma hayno rasuul kale oo ummaddiisii oo dhan wada rumaysay ilaa qowmu yunus mooye iyagu waa wada rumeeyeen fadligaa iyo wanaaggaasay marka leeyihiin oo waxa weeye kulligood waa rumeeyeen markii dambe markii hore baa ha gaaloobeen laakiin markii dambe kulli waa rumeeyeen waxaynu kaloo ka faa'idaynaa faa'idada toddobaad fadiilatu dacwi dacwadii nabiyullaahi yuunus calayhi salaam dacwatu yuunus dacwatu dimnuun nabi nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu yidhi qof kasta oo mu'mina oo waxa weeye ducadaa ilaahay ku barya ilahay baa ka ajiibaya maxay tahay markaas dacwadaasi waa ducadii aynu soo marnay laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin in waxa weeye ilaahay lagu baryo leanno saddex faa'iide ayay xambaarsan tahay baynu nidhi mar waxa weeye waa caqiido waa tawxiid waa laa ilaaha ila allah marna waxa weeye ilaahay baad xumaantoo dhan ka nasahaysaa subxaanaka ayaa tiri marna waa toobadkeen weeye waa iqraar dembigaagii inaad qiratay ilaahay marka waa kaa aqbalaya ilaahay ha lagu barya marka sidii nebigu inoo sheegay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa midda sideedaad qubulu tawbati qabla mucaayanati alcadaab liman taaba ila allahi wa tadaraca ilayh intaan ciqaabtu imaanin oo dhibaatadu kugu dhicin oo mashaakilku imaanin oo aadan gaarin maaragtay wakti aan toobadda la aqbalin inaad ilaahay u toobad keentid oo ilaahay loo tadaruco oo ilaahay loo soo noqdo inay aada u fiican tahay ayaynu aad iyo aad uga faa'ideynaa maadaama qowmu yuunus ay ilaahay u toobad keeneen ilaahayna badbaadiyey oo ilaahay yidhi lama aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya wamatacnaahum ilaa xiin midda sagaalaad waxaynu ka faa'ideynaa wujuubu sabri cala adacwa mahma kaanat inuu qofka daaciga ahi sabro mahmaa kaanat isacaabu wax walba oo dhibaataa iyo mashaakil in kasta ha la ekaadeen mashaakil kasta ha yimaado dhibaato kasta ha timaado qofku inuu sabro oo dacwada u sabro oo ilaahayga subxaana qaadirkaa uu ka baqo ayaa la rabaa marka waxa weeye nebiyullaahi yuunus waxaa lagu canaantay sabiirkii yaraa oo uu ka degdegay nebigana waa tu ilaahay lahaa u sabir oo dacwada u sabir walaa takun ka saaxibi alxuut oo waxa weye ha la mid noqonin oo ha degdegin ee sabir marka waxaa loo baahan yahay qofka daaciga ah inuu sabro oo ilaahay u sabro oo dhibaato kasta oo ku timaada uu sabro leanna ilaahay baa ka abaalmarinaya ugu dambayntii waxaynu ka faa'idaynaa laa yajuuzu ma banaana liaxadin qof inuu yidhaahdo uma banaana anaa ka khayr badan nebi yuunus mana haboona nebiyada ilaahay in la kala fadilo oo la yidhaahdo nebi hebel baa nebi hebel ka fadli badan kulluhum waa awliyaa allah ilaahay awliyadoodii weeye awliyadii ilaahay weeye alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahayna kulligood waa wanaagsan yihiin wax dhibaataana dushooda ma saara sidaa daraaddeed nebiyada ilaah yaan la kala fadilin oo waxa weeye ha lagu dadaalo inay waxa weeye kulligood aynu raacno oo kulligood waxa weeye aynu rumayno ayaa la baahan yahay intaa marka ayaan kusoo gebagabaynayaa qisatu nabiyullaahi yuunus calayhi salaam wax alla wixii khaladana ilahay baan uga toobadkeenayaa wax alla wixii saxana rabbiga subxaana qaadirka ayaan ku maadinayaa uguna shukrinaqayaa weydiisanayaana ilaahay inuu ii ziyaadiyo maaragtay nicamkiisa iyo wanaaggiisa qof walba oo ka faa'idaysto oo muslimiintana waxaan leeyahay ilaahayda ka mid dhigo aladiina ystamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha ila anta astakfiruka w ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamin